iyo ajmaciin faslu wayakhruju min alfarji halaau dimaa-in lxaydi walnifaasi walistixaada ee waxaan ku soo jirnay kitaabu dahaara oo muqadamadii kitaabka ee kitaabu dahaara baabkii ugu dambeeye weeye waxyaabaha in la iska dahiro ay waajib ka tahay haddii iska dhaqitaan uu ahaan lahaa iyo hadduu qabays ahaan lahaaba waxaa ka mid ah dhiigga dumarka ka yimaado ka dhiigagaasi dumarka ka yimaado tira ahaan waxa ay yihiin iyo mid walba xukumka uu leeyahay iyo calaamaadka lagu garanaya iyo waxyaabahaasuu rabaa inuu kuu sheego wayakhruju waxaa ka soo baxayaa min alfarji farjiga waxaa ka soo bixi alaaatu dimaa'in saddex dhiig ayaa farjiga ka soo baxa damul xaydi caadada dhiiggeeda wanifaasi dhiig dhalmaha iyo walistixaadati dhabar furanka saddexdaa dhiig ayaa soo baxa dhiigga caadadoo la yaqaano oo gabadhu marka ay baaluqdo caadi inuu ka yimaado bil walba mar la yaqaano sida badan iyo dhiigga dhalmada la socdo gabadhu marka ay dhashay kadib ka imaanayo iyo dhiig cudur iyo jiraa labadaa dhiigee hore cudur ma ahayn caadi bay ahaayeen iyo dhiig cudur iyo xanuun ku yimaado istixaado waa dhabar furan yani dhiiggii oo joogsan waayo iskaba socdo saddexdaa dhiig ayaa ka yimaada falxaydu xaydka huwa xayd addamu dhiig weeye alkhaariju soo baxa min farji lmar'ati haweenayda farjigeeda ka soo baxo calaa sabiili sixati fiyobaan wadadeedana ku soo baxo min gayri sababilwilaadati dhalmo sababkeedana aan ku soo bixin wa lownuhu midibkiina aswadu mid madow weeye muxtadimun kululoo ladaacun xanuunjinayo yacni dhiigga caadada ayuu kuu tilmaamayaa musanifka ee haweenayda farjigeeda ayuu ka soo baxaa fiyoinuu ayuuna ku soo baxaa yani fiyoin inuu kusoo baxaa wuxuu u jeedaa dhiigi cillo iyo xanuun u keena ma aha cillo iyo xanuun kuma yimaadee dabeecada haweennimadaa wadata oo haweenaydu marba haddii ay baaluguba dhiiga waa ka imaanaya wax xanuun iyo jiro iyo in laga daweeyo u baahan iyo waxaas ma aha waayahay isla markaa dhiiggaasi musanifka wuxuu leeyahay dhalba kuma uusan imaaninaya si caadiu isaga yimaadaa iyadoo dhalbaba ayaan jirin midabkiisa waxaa badan madow inuu yahay yacni guduud madow ah oo xagga madowga aad u xiga inuusan aad u sii madoobeynay guduud caadiga yahayna waa dhici kartaa fii bacdi axyaan caraw caraw inuu noqdana waa suuroobi karta insha allahu tacaala haddii aan gaadhno kitaabka minhaajka ayaan ku mari doonaa dhiigga kanca m dhiigga caadada iyo dhiigga dhabarfuranka iyo waxyaabaha lagu kala garanayo calaamaadka marka uu ka hadlayo ayuu wuxuu sheegi doonaa dhiigga caadada haaliban inuu madow yahay inuus iska guduud ahaadana ay dhici karto waa waayahay laakiin haaliban waa madow yahay isla markaa waa kulul yahay oo gabadha marka uu ka imaanayo gubaya una xanuujinaya xanuun iyo gubitaan labadaba waa leeyahay dumarkana kuma wada sinnaoo qaar waxaa laga yaabaa xanuunka uu ku qabanayaa inuu sahlan yahay ee xanuunsaa usii weyn uusan ahayn qaarna sakaraad iyo xanuun adag ay la gaaraan qaarna dhexdhexaad yahay huwa adamu dhiig weeye alkhaariju soo baxa min farji lmar'ati haweenayda farjigeeda ka soo baxo calaa sabiili sixati fiyoobaan wadadeedana ku soo baxo min hayri sababi lwilaadati dhalmo sababkeeda waxaan ahaynna ku soo baxo walownuhu midibkiina aswadu mid madow weeye muxtadimun mid gubaya weeye waa kulul yahayo wuu gubayaa ladaacun xanuunjinayana wanifaasu nifaaska huwa nifaas addamu dhiig weeye alkhaariju soo baxaa qibal wilaadati dhalmada gadaasheeda soo baxo nifaasku waa dhiig dhalmo oo dhiiga gabadh marka ay dhasho kadib ka yimaado kaasaa nifaas la yidhaahdaa walistixaadatu dhabar furanka huwa istixaadaha addamu dhiig weeye alkhaariju soo baxa min hayri ayaami alxaydi wanifaasi nifaaska iyo xaydka maalmahooda waxaan ahayn ayuu soo baxa yacnii dhiigga saddexaad waa dhiig jiro iyo cillo iyo xanuun ku yimaado waa dhabar furan dhiig aan joogsanaynin dhiigaasi waktigii caadada la yaqaane mid ku eg ma aha waktigii caadada intuu yimaado waktigii ay dhammaani jirtay caadadana dhammaanaya ma aha nifaaska wakhtigiisii ee dhignowmaha mid ku eg oo markay gabadha dhashay intuu ka yimaado haddana hadhow ka goi doonana ma aha waa dhiig iska soconaya wakhtigii caadada iyo waktigii nifaaska iyo wakti kaleba caadibu u soconaya waayahay walistixaadatu dhabarfuranka huwa dhabarfuranka addamu dhiig weeye alkhaariju soo baxa min ayri ayaami xaydi caadada maalmaheeda maalmaheeda eyrkeeda ayuu soo baxaya wanifaasi nifaaska maalmihiisa eyrkooda ayuu soo bixi wa aqalul xaydi dhiigga caadada waxaa ugu yar yowmun waleylatun maalin iyo habeen wa akaruhu inta ugu badanna hamsata cashara yowman shan iyo toban beri wey wa haalibuhu sida haalibka ugu badan yahay situ weeye ow sabcun wa aqalu nifaasi halkani wuxuu taxdiidinayaa musanifkuu xadaynaya dhiigga caadada u badnaan gabadhu meeku hayni karaya u yaraanse meekuu noqon karaya inta u badanee haalibka ah waa intee nifaaska sidoo kale istixaadadu iyadoo xad ma leh waa dhiigda aan joogsanaynin oo cudur ku socda ee labadaasu xadaynaya labadaa taxdiidka uu ku samaynayo iyo xadaynta uu ku xadaynayo nas ku soo arooray ee uu ku xadaynayaa ma jiro istiqra wax la yidhaahdo ayuu ku sugnaaday oo sideedaba adilada Eh, masaadirulaxkaam wax la yidhaahdaa jira axkaamta meelo laga qaato masaadirta axkaamta laga qaatay adilada u ah ayaa waxay u qaybsamaan laba qayb mutafaq iyo mukhtalaf qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska saddexdaa waa mutafaq afartaa waa mutafaq eh, waxaa jira adilo kale oo mukhtalafa ah. istiqrahaasaa ka mid ah qowlu saxaabi ayaa ka mid ah eh, imaamu maalik adilo kaleo goonibu asagu wataayo reer madiina itifaaqooda iyo ijmaacooda ayaa ka mid ah reer madiina oo keli haddii ay ijmaac sameeyaan sadudaraaci wax la yidhaahdaa ka mid ah istisxaab wax la yidhaahdaa ka mid a ah. adigu ilaa dhowr arrimoodoo la isku khilaafsan yahay ayaa jira istiqrahana laba u qaybsamayaayo istiqra taam ah iyo istiqra naaqis ah istiqra waxaa la yidhaahdaa shaygani ee sida hadda dhiigga uu ka hadlayo caadada haweenka haweenkii markaas adduunyada joogay wixii la arki karay ayaa baxdi iyo baaritaan lagu sameeyey waxaa la ogaaday haweenku inay isku waafaqsan yihiin dhiigga baalin iyo habeen inuu ugu yar yahay dhiigga caadada shan iyo toban berina uusan ka badnay sidaasi haweenkao dhan hadday isku waafaqaan istiqra tam ayaa la yidhaahdaa isla markaa waa daliil istiqra naaqisana waxaa la yidhaahdaa haweenkii oo dhan ma aha waxaa la arkay aadi koox badan kooxda intoodii badnayd ayaa iswaafaqsan laakiin qaar ka baxay waa la arkay kaana istiqra naaqisa la yidhaahdaayo ma tabar badna haddaba dhiigga haweenka in lagu xadeeyo muddadaasi daliilka loo hayaa waa istiqrahaasi yacnii culamaa lmuslimiin oo imaamu shaafici uu ka mid yahay a'imadii muslimiinta ayaa waxay baxhi iyo baaritaan ku sameeyeen dumarkii marka ay heli kareen oo ay la kulmi kareen dhiiggii baa la waraystay inta ugu badan inta ugu yar inta haalibka ah intoodii badaneed waxay isku waafaqeen dhiigga inta ugu yar maalin iyo afar iyo labaatan saac inuu yahay oo dhiig caada oo afar iyo labaatan saac ka yar gabadh ahaynayaa ma jiro haddii hal mar dhiigu intay isku aragto kadibna ayaan isku arag he waxaasi dhiig eh, caado ma ahe wuxuu noqonayaa istixaado iyo dhabar furan jiye eh, wuxuu noqonayaa dhiig jira salaada iyo soomka iyo midnana u joojin mayso waayahay ee dhiiggu waa inuu hayaa afar iyo labaatan sac u yaraan waa inuu hayaa afar iyo labaatan sac marka laleeyahayna mar walba inuu ka qulqulaya laazim ma aha afar iyo labaatankaa sac gudahooda waa inay isku arkayso marbay arki marna haska hadduu doono xoogaa kadibna haddana ha aragto afariyo labaatankaa saca gudahooda waa yahay waxaa ugu badan shan iyo toban beri oo shan iyo toban beri dhiiggii ka gudbo xayd ma noqonaye dhabar furan ayuu noqonayaa waa jir dhiig cudur iyo ku yimi axkaam gaar ahanayd buuna leeyahay oo insha allahu tacaala kutubta hore aan ku arki doonno waa yahay waxaase u badan oo haweenka haalibkooda uu yahay shan maalmood ilaa toddoba maalmood intaasaa haalib ah shan maalmood inuu kaga go'o lix maalmood toddoba maalmood intaasaa haalib ah haweenku inuu kaga go'o haaliban ma dhaafo toddoba maalmood hadduu dhaafo ilaa shan iyo toban uu gaarana dhib ma laho waa iska caadadii un waxaa yimid dhiigga nifaaska nifaaska waxaa ugu yar dhibic mar soo baxdo tif yar gabadhu markay dhasho kadib wax uu dhiig hadduu ka yimaado nifaas waaye waxa ugu badan lixdan maalmood laba bilood inuu hayo waa dhici kartaa dhiigga waxaa haaliba afartan beri afartan baxa ay haweenka qabsadeen waay afartan beri ayaa haaliba he afartan ka hore inuu ka go-aa suurowdaa hadduu ka go-o soomkii iyo salaaddii waa lagu leeyahay afartankii markay gaadho hadduusan go-inay u socdana soon iyo salaad midna laguma ninkeedana uma dhowaan karayo waa inay inta uu ka go-ayo ay sugtaa ilaa lixdan beri inta laga gaarayo wakaa wa aqalulxaydi xeedkan ugu yar yowmun maalin weeye iyo walaylatun habeen wa akaruhu inta ugu badanna hamsata cashara yowman shan iyo toban beri wey wa haalibuhu inta u badan sittun lix weeye ow sabcun toddoba shantana waa la mid wa nifaasi nifaas waxa ugu yar dhigdhalmo waxa ugu yar laxdatun in mar uu la arko hal mar soo baxdo wa akaruhu inta ugu badanna situuna yowman lixdan maalmood weye waa laba bilood wa haalibuhu sida ugu badan yahay haalibka ilaa arbacuuna yowman afartan maalmood wey wa aqalu duhri daahirnima inta ugu yar bayna alxaydatayni laba xeed u dhaxaysa aaa yowman shan iyo toban beri wey yacnii gabadhii dhiiggii caadadaa ka go'ay dhiigga caadada kaa ku xiga inta ayan helin waxay daahir ahaan kartaa u yaraan shan iyo toban beri yacnii caado ma soo noqon karayso caado haddeer ka go'day shan iyo toban beri iyadoo aan la gaarin caadada kale inay timaado ma dhici karto dhiiggii kala yimaado dhiig fasaad buu noqonayaayo istixaaduu noqonaya ee shan iyo toban beri daahir waa inay ahaataa markaa kadib dhiig waa ku dhici karaya laakiin haalibku bishii hal mar inuu ku dhacaa badan wa aqalu duhri daahirnimo kan ugu yar bayna alxaydatayni laba xayd u dhaxeeyo bayna alxaydatayni wuxuu ku bixinayaa bayna alxaydi wanifaas xeed iyo nifaas ee dhiigga u dhaxeeyo ayuu ku bixinayaayo dee ka yar wuu noqon karaya ee bayn alxaydi wanifaas ma aha bayna alxaydatayni wa wa aqalu duhri daahirnimo inta ugu yar bayna alxaydatayni laba xayd udhexaysaa hamsata cashara yowma shan iyo toban maalmood wey walaa xadda xad liakarihi badigii ma leh oo gabadh intay daahir noqon kartaa u badnaan maymaymaan xad male ka waxaa laga yaaba laba bilood saddex bilood afar bilood sanad inay dhiigba arag daahir iska ahaato wax dhici kara wey wa aqalu zamanin zamankan ugu yar taxiidu ay caado ku hesho fiihi zamanka dhexdii almar'atu haweenayda tiscu siniina sagaal sano wey da'da gabar ay ku xaydi karto meesha ugu yar waa sagaal sano sagaal sano ka hore dhiig hadduu ka yimaado gabadhaasi caada ma aha ma ayan baaluqin axkaamtii caadada la siin maayo ee sagaal sano markii ay gaadho dhiigii ka yimaadaa waa dhiig caada wayna ku baaluqin wa aqalu zamanin zamankan ugu yaray zamanka oo taxiidu ay ku xeesho fiihi zamanka dhexdii almar'atu haweenayda tiscu siniina sagaal sano wey wa aqalulxamli uurkan ugu yara sittatu ashhurin lix bilood wey islaan waxay uur ahaan kartaa gabadh waxay uur ahaan kartaa u yaraan lix bilood uur lix bilood ka yaraan karaa ma jiro shan bilood iyo afar bilood iyo canug inuu kusoo dhasho isla markaa canuga caadi yahay ee canug nool u noqda wax dhici kara maaha lix bilood ayaa ugu yar waayahay waxyaabaan uu ka hadlaya dhammaan axkaam ayaa ku tacalluqda axkaamta waxaa ka mid a naag ayaa la guursado maanta nin lagu nikaaxay markii lagu nikaaxay lix bilood kadib hadday canug dhasho khalaas canuga asagaa dhale waa suuroobi kartaa inuu dhalay haddiise lix bilood ka yar ay ku dhasho maalinkii la nikaaxay laga bilaabo oo ay kulmeen lix bilood ka yar hadday canug ku dhasho canugaasi ninkaa muusan dhalin oo muxuuha shaqa kuma layn kaxa waa ka horreeyaan leeyahay wa aqalulxamli uurkan ugu yar sittatu ashhurin lix bilood wey wa akaruhu inta ugu badanna arbacu siniina afar sano wey afar sana gabadhu uur inay noqoto waa dhici karta oo canuga caloosha uu ku jiro yacnii cillooyin yimid oo waxoogaa dilan iyo wax inta uu ku dhaco kolba mar dambe imaam maalik baaba la yidhaahdaa waa afar sano iyo wax lamidu caloosha ku jiray wa akaruhu inta ugu badan arbacu siniina wey waqaalibuhu inta badanna tiscatu ashhuri lix bilood ayaa ugu badanoo haalib ah, hadee waaba inta la yaqaano wayaxrumu waxaa lix bilood sagaal biloodan ujeedaa tiscu siniin tiscatu ashhurin sagaal bilood ah, wayaxrumu waxaa xaaraama bilxaydi bisababi lxaydi xayd sababkii waxaa xaaraam ku haya ah wanifaasi nifaas sababkii amaaniyatu ashyaa sideed arrimood gabadhii xayd ayaa ku dhacay caaday heshay ama way dhashay oo dhiiggii baa ka socdaa dhalmada sideed arrimood ayaa xaaraam ka noqonayaa sida ayuu u jeedaa asalaatu tukasha xaaraamka ah oo gabadha hadduu dhiig ku dhacay salaad laguma leh salaada mana soo ma tukanayso mana soo qadaynayso wasawmu soom ayaa xaaraam ka ah iyadoo dhiiggii uu ka socdo inay soomta ma suuroobayso way soo qadayni wa qiraa'at lqur'aani qur'aan akhrintiisa ayaa xaaraam ka ah wamasulmusxafi kitaab qur'aan taabashadiisana waa ka xaaraam wa xamluhu kor u qaadidiisana waa ka xaaraam inay kitaabka qur taabato iyo gal uu ku jiray wax waa lamidya sidadii intay qabato inay kor u qaadana waa ka xaaraam sida u ujeedaa wa dukhuululmasjidi masjid gelitaankiisaa ka xaaraama watawaafu kacbada inay dawaaftana waa ka xaaraam idoo dhiig qabto walwatu in loo galmoodo ayaa xaaraam ah oo ninkeedii uu u dhowaado walistimtaacu mubaasharo iyo taataabasho ayaa xaaraama bimaa shay laga taabto bedel laga taabto bayna surati xudunta iyo warukbati labada labada u udhexeeya xudunta iyo labada log inta u udhexayso ninka inuu ka taabtaa iyaduna xaaraam weeye xudunta iyo labada low uu ku xadidayo calaa madhabi imaam shaafici weeye laakiin xudunta iyo labada low ee in lagu xadidaa nas sidaa u xadidayo rasmi ah uma garanayo bal cagsi baa jiraayo nusuus tusinayso mawdica dhiigga iyo keli ruuxa ninka inuu iska ilaalinayo sida kalena istimtaacu ugu samayn karo arrin jira wey waka wayaxrumu waxaa xaaraamay cala aljunubi ninkii janaabada qabay waxaa xaaraam ka ah ninkii islaantiisu u galmooday ama meni baa ka timi janaabuu qabaa waxaa ka xaaraamay khamsatu ashyaaa shan arrimood asalaatu tukasha xaaraam ka ah la daahirba maahe wa qiraa'atu lqur'aani qur'aan aqrintiisana waa ka xaaraam wamasuu musxafi kitaabka qur-aan taabashadiisa ayaa xaaraamkaa wa xamluhu qaadidiisa ayaa xaaraamkaa kitaabka qur-aanka inuu qaado wa dawaafu kacbada inuu dawaafo ayaa xaaraamkaa wallubthu nagaadi ayaa xaaraama filmasjidi masaajidka uu ku nagaado masaajid inuu dhex fariisto inuu dhex maro dhib male laakiin inuu dhex fariisto baay lama ogola wayaxrumu waxaa xaaraama cala lmuxdii ninkay weysada ka jabtay muxdi asalaatu tukasho waa ka xaaraam isagoon weyse qabin waawaafu kacbada inuu dawaafaana waa ka xaaraam wamasulmusxafi kitaab qur-aan taabashadiisa ayaa xaaraama wa xamluhu kitaabka qur-aanka inuu qaadana waa ka xaaraam saddexdaa arimood ayaa xaaraam ka ah waxa hadduu muxdis yahay iyo weyse la yahay halkaa wuxuu kaga baxay musanifka kitaabu dahaarati salaadu asixi mayso miftaaxu salaati dahaara salaada furayaasheedu furaha lagu furtaa waa ahaara ahaaradii buu halkaa kusoo dhameeyey hadduu halkaa tahaaradii kusoo dhammeeyey arkaanlislaam oo shan ahaa towxiidkii mooye afartii kale ayuu doonayaa inuu bilaabo salaadaa u horeysa afarta kale salaadii buu usoo hormariyey kitaabu salaati tukasho ayuu u kitaab yahay asalaatu salaada almafruudatu la farad yeelay khamsun shan wey salaadaha faradka ee shan weeye salaad kaloo farada ah, isla markaana mukarar ay ma jirto salaad waxaa jirtaa sabab ku imaanay farad ah laakiin sabab baa keenayaaye salaad mukarar oo muwaqatoo waqti leh ma aha salaatljanaazada janaazada waa salaad farada waajib waay weliba fardulkifaayo wey sabab baa keenaaye waqti ma keeno ee salaadaha uu ka hadlaya waa salaadaha muwaqatka ah shantaa weeye sida raajix ah imaamu abi xaniifa raxmat ullaahi calayhi ayaa wuxuu leeyahay labada ragcadood ee salaada ee salaada subax ka horeeyo farad wey waajib weyaan ujeeda isagoo waajibka ee faradkuu kala qaadaa waajib weyuu leeyahay bacdul ciideenka ayaa waajibi kugu ah shantaa waxaan ahaynoo liigu leeyahayoo waajibigu ahoo salaadii miyaa jirta maya ilaa an tatawuca buu yiri mana tatawuca yiri iskubana dayay shantaa waa laazimaya lakiin wax tatawuc la yidhahdon ku dhowaanaya lama arko rasuulka wuxuu yidhi aflaxa in sadaq walla waa liibaanay ninkaasi hadduu ka rumeeyo oo faradkii iyo waajibkii haddaad meel iska dhigto ninkii sunno iyo waxyaabaha ku dara waa kaa sarreeya laakiin sarraynta ha ii dambayse adigu waad badbaadi jannaad geli khalaas waay jannada haana janno kugu filanoo fiican waay marka waad fiicantahay waad liibaantay laakiin ninkii sunnahaad badiyey ma gaari kartid waa kaa sarreeya waayahay jannadu waxyaabaha ay ku fiicantaha waxaa ka mid ah marba haddii janno lagu geliyo cid kaa sarraysa inay jirtaba kulama aha adaaba u sarreeya khalaas waay maaha inaad markaa meeshaba adiga u sarraysatay kula tahay hanqaltaagba hadduusan kugu jirin alla ilah meeshii lagu geliya waa fiican tahay asalaatu salaadii almafruudatu la fardiyale amsun shan weeye aduhru duhur wey kii u horreeye duhur rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaad faraduu tukado tii ugu horraysay ahayd wa awalu waqtiha salaada duhur waqtigeeda bilowgii zawaalu shamsi qoraxda zuulitaankeeda weeye qoraxda dhan u badashadeeda weeye oo bartanka madaxa naga meesha ku aadan markay dhankii ay u dhici lahayd ay uga badato markaasaa zawaal la yidhaahdaye markaasuu salaaddii eh, duhurka waqtigeedii jooga wa aakhiruhu salaada duhur waqtigeeda aakhirkii idaa waqtigii weye saara uu noqdo dillu kulli shayin shay kasta harkii iyo hooskii milahu asaga inla eg ruuxa iyo harkiisi markay isla ekaadaan bacda dilli zawaali zawaal marka laga gooyo kadib duluzawaal waa annagii soo sheegnayo qoraxda bartanka marka ay ku taagan tahay oo weli duhurna uusan gelin gelinkii horena uu soo dhammaaday oo qoraxda bartanka ay ku taagan tahay hooska inta badan cagaha kuma dhammaado xoogaa dhinac buu u yarbaxaya markaad istaagto wax baa dhinac u yarbaxaya intaa yaree dhinaca u baxday ayaa dillu zawaal la yidhaahdaa dillu la yidhaahdaa dillul istiwahaasi hadhow hooska markuu baxo wuu raacaya shay walba iyo harkiisa markay isla ekaadaan dillu zawaalkiina uu la socdo duhur ma bixin dillu zawaalkii marka aad ka jarto inta soo hadhay shayga iyo harkiisii markay isla ekaadaan markaasuu duhur aakhirkiisii joogaayo meesha ugu dambaysu maraya bacda dilli zawaal walcasru casar weeye kii labaad wa awal waqtihaa salaada casar waqtigeeda bilowgii addiyaadatu badasho weeye calaa dilli lmithli labalaab harkiisa uu ka bato oo shayga harkiisa labalaab markuu noqday waxoogaa waa inuu ku ziyaadaa wa aakhiruhu meesha u dambaysaa fil ikhtiyaari sida la doortay ee wanaagsan ilaa dililmilayni ee labalaab marka uu gaaro wey yacni laba jeer marka uu harka kusoo laabo ee waqtulikhtiyaar wuxuu u jeedaa waktiga in laga dambaysiiyo ayaan fiicnayn laakiin ilaa waqtigaa inaad gaarsiiso waa kuu suuroobi karta oo salaada casir intaad iska dib dhigto wakhtiga inaad gaarsiiso waa suuroobi karta waa adiga iyo harkaaga markuu harkaa laba jeer kugu soo laabmayo hal mar adiga harkaada haddaad isla ekaadaan duhurkii waayo waxyar markuu ku ziyaado casri gale intaa in la eg harkii markuu ku ziyaado oo dhirirkaadoo kale marka uu ku ziyaado khalaas casir waqtu ikhtiyaarkiisii ayaa la joogaa wakhtigaasaa u fiican mar wakhtigaasi waa ikhtiyaar u fiican ma aha imaamu abi xaniifa wuxuu leey waqtigaasaa u fiican oo in la gaarsiiyo eh, salaada casir eh, harka laba jeer markuu shayga ku soo laabmo halkaa in la gaarsiiyo sida wanaagsan weeye imaamu abi xaniifa wadadaale xanafiyadu waa kuwa de ko iyo tobanka saac tukaday oo aadaamna yacni waxay haystaan eh, madhabkaasi aimada kales waxay leeyihiin salaad walba awalkeeda in la tukado ayaa sunnaha casirkana waa ka mid wa fi ljawaazi sida iska bannaanna ilaa guruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda wey inta ay qoraxda ka dhici dee casib baa jooga marka waa tukan kartaa markasta kasta intaayaan qoraxda dhicin qoraxdha hadii arrintu ay ku dhawaato qoraxda ay sii dhici hays inaad sii fadhiisato kuma suuroobayso inaad tukataa laazim noqoni walmaqribu maqrib weeye ka saddexaad wa waqtuhaa salaada maqrib waqtigeeda waaxidun mid un wey wa huwa quruubu shamsi wa bimiqdaari maa yu'adanu wayutawada wayusruuca wayuqiimu salaata wayusallii khamsa rakacaati salaada maqrib waqtigeeda ayaa imaamu shaafici raxmatullaahi calayhi laba qowl buu ku leeyahay labadiisa qowlqowl waa qowlulqadiima markuu ciraaq joogay siduu qoray uu sheegay wey waagii dambe masr uu tagayna arrinkaasi wuu bedelayo muxuu ahaa qowluljadiid wax la yidhaahdo ayuu leeyahay qowluljadiidkana sidiisa wuxuu ka yimid uu ka soo baxay imaamu shaafici waaguu ciraaq joogay kutub badan ayuu qoray kutubtuu qoray yaa waagii dambeu masar tagay qaar ka miduu bedelay aqwaal ayuu bedelay bal abwaab dhan inuu bedelay ayaa dhacda waxaana keenay dee wuxuu helay waagii dambe adilo badanoo waagii hore uusan haynin ee culamo badanoo waagii hore uusan arag ayuu la kulmay oo camar binu caas radia allaahu canhu waaguu cumar binu khadaab khilaafada hayey masar wuxuu ku furtay ilaa shan boqoloo nin oo saxaabi ah shantii nin oo boqol oo saxaabiga ahayd masaray degeen intoodii badnayd iyo shaam iyo meelahaasay degeen oo madiine iyo dib uguma ayaa noqonin intoodii badnayd raggaas asxaabta cilmigii rasuulka ay ka dhaxleen calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiistoodii dee meeshaasay la tageen haddii ay la tageen waxaa dhici kartay axaadii ee reer ciraaq iyo reer madiine iyo reer maka iyo ayan haynin in masar lagu haye oo asxaabtii tagtay qaar ka mid mida waana dhici jirtay oo waxaa dhacday xataa nin saxaabiyo shaam joogo in hal xadiid nin saxaabiyo madiine joogo uu u doontay xadiid baa jiraa ninkaa uu yaqaano maalinkii uu ratiga dhaansaday uu halkaa u raadsaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam shaam intuu tagay axaadiid kuma uusan sheegine madiin uu joogay axaadiia markii laga qaadayey laakiin raggii ka qaadaa halkaa tagay haddii ay tageen rag badan ama axaadiis badan oo raggaa ay yaqaaneen islamarkaa dadkii madiine ku haray laga yaabo qaarkooda inayan aqoonin ayaa dhulkaa lala tegay waagii uu qorayey eh, imaamu shaafici kutubtiisa masaa'il badan ayuu wuxuu ku dhisay ijtihaad iyo qiyaas waaguu dambu masar tegeyna masaaishii ijtihaadka uu ku dhisay adiladoodii ayuu helay adiladii hadduu helay adiladii qaar ijtihaadkiisa waafaqsanaayeen inta badan oo siduu u ijtihaaday ahay qaar ayuu ijtihaadka la gefe ilaa mujtahidku ruuxa bini aadam weeyaane waa khata'i karaya rasuul cidaan ahayn oo aan khada'aynin lama arko ummadda waxaa u cilmi badan uguna fadli badan qaaiba isku dar abibakar cid ka cilmi badanna adduunyada ma soo marin nebi maxamed gadaashi calayhi salaatu wasalaam cid ka fadli badanna ma soo marin waxaana u daliila ah, waagu rasuulka dhiman rabay agteeda yaa ilaah wuxuu soo dejiyey idaa jaaa nasrullaahi walfatxu wara'ayta annaas aayaddaasi ee suuraddaasi markuu rasuulka u sheegay asxaabti kulli waa bishaaraystay waa iska farxeen ee fatxi baa dhacay makaa la furtay waa la ladan yahay abubakr waa ooyey markaasuu wuxuu leeyahy saxaabigii xadiidkan warinayay waan la yaabnay kulaha odaygan maxaa ka oohinaya oo rasuulka muxuu ahaa mar haddii fatxi iyo kheyr uu dhacay muxuu la oynayaa markii dambe waxaan ogaanuu yidhi aayaddu inay ka warramaysay rasuulka inuu dhiman rabo calayhi salaatu wasalaam oo dhimashadiisii ay soo dhawaatay abibakarna arrinkaasuu fahmay rasuulkoo maqlayaa waxay yidhahdeen asxaabtu wa kaana aclamanaa abiibakar ninka noogu cilmi badan ayuu ahaa rasuulka muusan dhihin idinkuguma cilmi badnee joojiye yacnii waa xadiid taqriiri la yidhaahdo ayaa ku sugnaaday abibakr ummadda ninka ugu cilmi badan ayuu ahaa qaaiba cumar binu khaaab iyo cali bnu abi aalibin iyo cumaan binu cafaan iyo asxaabtii kaleo dhan waa ka cilmi badanaa abibakr waxaa la yeelaya de siduu rasuulka u laaimay cid u laaimta ma jirin waayo ninka maka ee kala soo hijrooday ilaa rasuulka god uu ka gelayana laaimsana ayuu ahaa marka axaadiis badan oo qolyaha kale ayaan maqlin buu haye aana ka cilmi badnaa maca daalika abibakar ayaa khadi'i kare oo kalaaladii habeen hore aan tafsiirka ku maraynay abibakar ayaa la weydiiyey kalaaladu maxay tahay aquulu fiiha bira'yi in asabtu fa min allah wain akhطatu fa minii wa min ashayaan wallahu warasuuluhu bari'aani minhu kalaalada waan ijtihaadaya ra'yigaayaan sheegaya siday ila tahay haddii aan asiibo ilaah baa i asiibiyey haddiise aan gefo ilaahay rasuulkiisa beri bay ka yihiin aniga naftayda waxaa ku sheekaysanay iyo shaydaan marka wuxuu caddaynayaa abibakar inuu khadi'i kalu gefi karo yacnii ruux muqadas ah oo aqwaashiisu ay muqadas tahay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam gadaashiisa ma jiro nin walba waa khadi'i karaya hee abibakar meel uu khada ka suuroobe imaamu shaafici maxaad u min baabi lowla imaamu shaafici nin aad u fadli badan oo u qiimo badan oo caalim ayuu ahaa laakiin asxaabta kan ugu hooseeya ma gaari karayo asxaabti kii hal maalin ninkii rasuulka arkay intii ka dambaysay rasuulkao dhan ilaa qiyaami saaca haddii la isku daro halkaa nin wax gaari karaa ma jiro dhammaan asxaabta fadli wax ku gaarayaa ma jiro waayahay marka imaamu shaafici nin baa waa wuxuu sheegay cumar binu cabdilcasiis ay ammaaneen oo cumar binu cabdilcaiis nin fiican oo caadil buu ahay oo wanaagsan laakiin taabici buu ahay asxaabi ma ahay waa la ammaanay waayahay weliba waxay dabceen inay muxuu ahaa ay garab dhigaan macaawiya macaawiya bin abi sufyaan markaasa wuxuu yihi macaawiya faraskiisa meeshuu maray boorkiisana hadda ma gaari karo cumar bin cabdilcasiis maxaa <laughs> dhacday macaawiya waa saxaabi weliba waxyiga qori jiri hee cumar bin cabdilcasiisna taabici waaye wuxuu fadliga iyo qiimaha ku yeeshay waa asxaabta aragga arkay wey hadduusan asxaab arag annaguna la mid ahaan lahaa soo marka eh, ujeeddadu waxa weeyaan eh, asxaabta cid ka fadli badan ma ayan jirin khadana waa ka suuroobi kare oo waa khadi'i kareen imaamu shaaficina waa khadi'i kare haddaba ijtihaadku ciraaq ku sameeyey qaar ka mida ah markuu masar tagay adilo khilaafsan ayuu arkay ijtihaadkiisa adilo khilaafsan hadduu arkay dee adiladuu raacay ilaa sideedaba ruuxa wuxuu mutacabad ku yaho lagu addoonsanayaa qaala allahu qaala rasuulullaahi diinta alle uu soo dejiyey nabi maxamed lagu soo dejiyey cid aan nabi maxamed ahayn ummadda loo soo dirayna lama arko dadka kaleo dhan nabi maxamed bay taabicu yihiin ka kasoo bilow ilaa bini aadamka kan ugu dambeeya dhammaan waxay mutacabad ku yihiin alla uu ku addoonsaday rasuulka inay raacaan cid cid kale inay raacdo oo loo soo dirayoo ilaah raalli uga noqonayaa ma jiro imaamu shaafici dee adiladii hadduu arkay aqwaashiisii hore waa ka noqday aqwaashii eh, eh, adilada waafaqsanayd ayuu qoray aqwaasha dambe ee adilada waafaqsan ayaa qowluljadiid loo yaqaana imaamu shaafici qowlkiisa rasmiga ah ee laga naqlinayana ka weeye ama aqwaashiisii hore matruuk weeyaanoo mansuuq ahaan weeye waa laga tegay in imaamu shaafici loo nisbeeye waa lagu dhaqmin la yiraahdana ma banaano wakaa haddaba salaada cishaha imaamu shaafici laba qool buu ka lahaa waktigeeda qool waa kan musanifka uu baray qoolna kitaabkii hore aan soo marnay ayaa maray kitaabkii hore qoolkiisaana raajix aha oo wuxuu ahaa qoolkii hore guduudka qoraxda markay dhacdo guduudka meesha ku harayo inta uu ka baaba'ayo cishaaigaawaxaa joogaa maqribka yacni guduudka u hore waaye guduudyaddan baa isdaba yaalla kan u horee maalinka u yar eg ilaa uu ka baaba'ayo maqrib wakhtigii wuu joogaayo markuu baaba'o wakhtiga maqribka bayuu baxaya qoolkaasaa raajix qoolka kale ee laga xoog badan yahay ee daciifka ah ee qowlqadiimka ah musanifkana uu raacay wuxuu leeyahay salaada maqrib waqtigeeda wuxuu ku xiran yahay ficliga musalliga ruuxa tukanaya ficligii oo maxay tahay qoraxdii ma dhacday haa ha la weysaysto ha la aadaamo ha la aqimo cawrada ha la asturo shan ragcadoodna ha la tukado shantaa ragcadood maxay tahay saddexdii waajibka ahayd iyo labadii sunnada ahayd shanta ragcadood markaad ka salaama noqsadoo sunnaha maqrib waa baxay oo ficligan musalliga ninkan tukanaya ficligiisa ayuu maqribka waqtigiisa ku xiran yahay sida haddii la yirahdo waxaa dhici karta laba ninood bay isku garab tukanaya nina maqrib inuu ka dhammaaday nina uu weli u joog marka qolkaasi waa laga xoog badanya qolkaasuna maray musanifka walmaqribu maqrib weeye wa maqribka waqtigii waaxidun midun weeye yacni waqti qaybsamaa malu u jeeda wa huwa waqtigaasi guruubu shamsi qoraxda dhicitaankeeda wey iyo wa bimiqdaari maa shay qadarkii in la joogo yu'adanu laga aadaamo wayutawada'u laga weysaysto wayustaru lcawratu cawrada laga asturo wayuqiimu salaata salaada la aaqimo bimiqdaari maa yuadinu muadinka u adino wayatawada'u uu ka weysaysto wayasturu lcawrata cawrada u asturo wayuqiimu salaata salaada u aqimo wayusalii uu tukado hamsa rakcaatin shan ragcadood uu tukado saddex waajib ah iyo laba sunno ah wlcishaau cisha wlcishaau cisho weeye wa awalu waqtihaa salaada cisha waqtigeeda bilowgii idaa waqtigii weeye qaaba uu dhaco ashafaqu guduudka alashafaqu liilanka alaxmaru guduudka ah yacnii guduudka qoraxda marka ay dhacdo meesha ku harayo guduudka marka uu baabao ayuu cisho bilaabanaya hee guduudkaa marka uu baaba'o intuusan baabi'in wakhtigii la joogay muxuu ahaa hee qoolkan marka aan qabanno wuxuu noqonayaa waqti cisho iyo maqrib u dhexeeyo laakiin sida raajixa may intuusan baabi'in maqrib weeyaanoo wakhtiga maqribkuu ka mid yahay walcishaau cisho weeye wa awalu waqtihaa salaada cisho waqtigeeda bilowgii idaa waqtigii weeye haaba uu dhaco ashafaqu liilankii alaxmaru guduudna wa akhiruhu meesha ugu dambaysaa fil ikhtiyaari sida la doortay ilaa uluuleyli habeenka saddex meel loo dhiga meel yacni saddex meel marka habeenka waa labaiyo toban saac soo maaha labaiyo toban saac saddex meel u qaybi ya afar saac waay waila waa saddex meeloo min afar saac afar saac inaan laga dambaysiinin ee afar saac u dambayn in lagu tukado sidaasaa u fiican saasuu ujeedaa waakhiruhu aakhirkii fi likhtiyaari sida wanaagsan ilaa uluileyli habeenka saddex meel udhig meel waay wa filjawaazi sida iska bannaanna ilaa uluuci lfajri fajarka dhalashadii weeye athaani ee dambe ilaa salaadda ay kasoo dilaacidee intayna salaadda dilaacin cishaa joogaa waa la tukan karaya wsubxu midna waa subax salaada subax wa awalu waqtihaa salaada subax waqtigeeda bilowgi uluuculfajri aani fajarka dambe soo dhalashadii waaye yani fajarka dambe fajru saadiqa marka uu soo dhasho wa aakhiruhu meesha u dambaysaa fi likhtiyaari sida la doortay ila alisfiraari ee iftiin inta laga gaarayo isfiraarku waxa weeyaan qoraxdu intayan soo bixin oo weli bixitaankeeda waxoogaa uu ka dhiman yahay islamarkaana qofka iyo geedka si fiican loo kala gartay oo ruuxa meeshaa taagan aad si fiican u arkayso isfiraar sidaa weeye imaamu abi xaniifa sida markii horeba cishe maqrib ee salaada casar uu dib ugu dhigayey yuu salaada subaxna dib u dhigaa oo isfiraarkaasaa sunno uhuu leeyahayo markii iftiin fiican ay soo gaadho hala tukaduu leeyahay wa aakhiruhu fi sida la doortay ila lisfiraari iftiinka inta laga gaarayo wey wa filjawaasi sida iska bannaanna ilaa uluuci shamsi qoraxda soo dhalashadeeda laga gaaro qoraxda marka ay soo baxdo dee khalaas waa salaada subax way dhawaada waqtigii qoraxda intaayaan soo bixin salaadii subax waqtigeedii wuu joogaa faslun wa sharaa'idu wujuubi salaati wallahu aclam